ka dheer guri guri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran kulan dhegaystayaal halkan waa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho kusoo dhowaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys soomaali sudanes hosbital s s h mar kale kulan wanaagsan waa habeen isniin ay soo gelayso taarikh waxay ku beegan tahay sagaaliy labaatanka oktoobar labaatan saddex iy labaatan qodobada barnaamijka aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona waxay ugu xanuun badneed dhacdadaas waxaa jiray wiil yar oo markaas aroosay saxaabteena kamid ahaa oo oo jaamacadaas la dhiganayna ku dhintay marka niyo waa dhacdo iska xanuun badan aheedn marka dib loo xasuus dib loogu laabto maanta oo kale magaalada muqdisho waxaa ka dhacay isgoyska soobe gaar ahaan halka laamiiraha loo yaqaano qarax iyo ismidaamina kuwaas oo ay dad badani ku dhinteen qaraxaasi wuxuu saameyn xoogan uu ku yeeshay dad badan oo halkaasi ku sugnaa mid ka mid a ah dhalinyaradii ka badbaaday qaraxa sidoo kalena qeyb weyn ka qaadatay gurmadka loo sameynaya dadkii halkaasi ku waxyeelooyen barnaamijkeedu kugu soo gudbin doonaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ayaa waxa looga baahanya shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho iyo guud soomaaliya inay u midoobaan dagaalka ka dhanka al-shabaab qodobada sidoo kale barnaamijka xog waraysaad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha maamulka puntland oo sheegay inaan la aqbali doonin in puntland lagu abuuro qalqal siyaasadeed sidoo kalena waxa uu ka hadlay dhammaadka muddo xileedkiisa iyo qodobo kale waxyaabay ugu soo korra barnaamijka ku dhegeysan doontaan waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan xubintii kalamaan iyo bugtaan daweynlaha daweynlaha bugtaan daweynlaha haddaan nahay dadkii dadkii dhashiilahay dalkan dalka difaac iyo dagaal diyaar baanu nahay gabagabada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan sugaantaasi waa mar kale iyo xog waraysi galabtii sabtigii gaarigii qaraxii gigtii nooluhu yaabee lagu gumaaday dadkeenni innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun geeridaa kala roole la gubay oo la xasuuqay gaadiidkii meesha maraayiyo gawaaridii ku bislaaday maydadkii goobta warnaayo goortii uu isdul taagay ehelkii garan waayey adaanna leh xaggaagay ahaa noqosha eebbow gef ma aanay samayne gardarraa lagu laayey guullow waana shahiide jannadaadii dhexgee intii dhaawacu gaarayna ilaahuw u gargaar kuwii geystay falkaana kuwii geystay falkaana jannadu waa derajaad cadaabkuna waa derakaade ilaahow gunta hoosoo munaafiqiinta la geeyo gurigooda ka yeel gasiinkay cunayaanna ilaahuw geedka xumaayoo googoynaya caloosha gaajana aan bi'inaynin iyo qodaxda garmaqaate iyo wax gubaaya ka yeel intaa aan ka gudbe soomaaliyey ama guul ama geeri mi dooro sidanu waa gunnime go'aan ma qaadan karnaa geyiga aan ku xorayno gacmaha layskama laabto gobi waa dirirtaaye hubka aan guranno geeshka xoogga dalkeenniyo guud ahaan ciidamadeenna aan garabkooda istaagno gurmad baa layska rabaaye gacan gacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geed geed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaisku maran sanadkii tegay laba kun labaiyo labaatan sagaaliyo labaatankii oktoobar qarax ismiidaamin ah ayaa ka dhacay meel aan sidaas uga fogeyn isgoyska soobe halka loo yaqaano laamiyaraha qaraxyadaas ayaa waxa ay galaafteen nolosha dad badan oo halkaasi ku sugnaa halkaas ayay ku geeriyoodeen kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen dad badan ayaa la dhigay isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho si loogu dabiibo xaaladooda caafimaad kuwo kalena xaaladooda dalka ee wax looga qaban waaye dibadda ayaa loo qaaday si halkaasi loogu soo baxnaaniyo xaaladooda caafimaad haddaba maanta magaalada muqdisho waxaa lagu qabtay dibadbax dadkaasi loogu duceyn islamarkaana lagu xasuusanayo musiibadii halkaasi ka dhacday yuusuf maxamed cali waxa uu ka mid ahaa dhalinyarada soomaaliyeed ee xilligaasi ka qayb qaadanaysay gurmad u sameynta dadkii waxyeeladu ay kasoo gaareen qaraxyadii halkaasi ka dhacay sidoo kale yuusuf waxuu halkaasi ku waayay asxaabtiisa mid kamid ay ah jaamacaddu wada dhiganayeen xilligaasna ahaa aroos cusub waxa uu ka sheekeynayaa waxyaabihii uu goobjoog u ahaa markii musiibadaasi ay dhacday eh, bismillahi raxmaan iraxiim eh, wariyayaal waa mahadsan tahay eh, octoobar waxau ahaa musiibo weyn oo ummadda soomaaliyeed maalintaas maxaan ku yirahda dareentay wuxuu ahaa qarax maxaan ku yirahday dad badan oo maxaan ku yirahday asxaabteena kamid ah walaalaheen kamid ah qoysaskeena kamid ah lagu waayey waxay ahayd musiibo aada u weyn oo maxaan ku yirahday dhalinyarada soomaaliyeed weliba da-yarta u badnaatee ay welwel kala kulmeen rafaad iyo dhib badan lagala kulmay xitaa dad qaarkood ilaa hadda lagu la-yahay micnaha meydkooda lala-yahay xitaa sagaal sagaalaatanka marka eegno waxa uu la mid ahaa qaraxii fourteen octoober dhacay dad badan ayaa halkaasi ku waxyeeloobay marka maalinkaasi xaggee ku sugnayd adigu xaalka siduu ahaa wallaahi maalinkaas waa maalin aa meel waxbarashaan ka imaaday anoo xaafada jooga barnaamijka oo dhacay markii waxaan kamid ahaa dhalinyaradii maxaan ku yirahday meelaha isbitaalada iyo tagayay oo maxaan ku yirahda dhalinyarada aruurinayo oo dhiigisa loo shubo dadka xitaa dadkii dhaawac ahaa xitaa si dhiig loogu helo dadkii maxaan ku yirahdaa utaagnaayaan kamid ahaa xitaa waxaan xasuustaa dhalinyaro badan inaa maxaan ku irahda gruubyo badan aan samaynay oo dadkii maxaan ku irahda dhiigsi loola gaaro in badan ku dadaalaynay sababtoo ah maadaama wixii dhintay ay dhinteen wixii oo maxaan ku irahda nool si loo badbaadiyo waxaan samaynay gruubyo wasabaan samaynay si micnaha dadkaas dhiig looga helo ama gargaar deg dega dhiigaas u noqdo qof kastaba waxaan samaynay in qof kastaba qofka saaxiibkiisa aan u dirno guruubyo wasaba aan samayno dadki aan isku aruurino hal meel aan ku ballamino basas la qaado lagu soo qaado meeshii la keeno isbitaalada la keeno rafaad badan ay ahayd maalintaas aada xasuustaa waaya wax asxaabtaada oo taqaani oo markaasi ku waxyeelo aad xasuusato ma jiraan wallaahi niyo dad badan oo asxaabteyda kamid ah dad waxaa jira oo waxaan ku yirahdaa oo la laayahay qaarkood way jiraan dad ku dhintay waa jiraan ilaahi ha naxariisto qoysas badanoo maxaan ku yirahda waxyaala kasoo gaareen way jiraan waxay ugu xanuun badneed dhacdadaas waxaa jiray wiil yar oo markaas aroosay asxaabteena kamid ahaa oo oo jaamacaddaas la dhiganayna ku dhintay marka niyo waa dhacdo iska xanuun badan aheedn marka dib loo xasuusa dib looga laabto mar meesha qaraxu ka dhacayay arday ee xilligaas u badneed oo wasaaradda shahaadooyin kasoo doonanaya inta badan halkaas ayay ku sugnaayeen dad kalena way ku waxyeeloobeen markaad fiiriso saameynta markaas uu ku reebay bulshada iyo isbitaalada aada booqateen bal isbarbardhig wallaahi isbitaal isbitaalada aan booqanay waxay ku jiray dad maxaan ku irahda xaaladooda qaar maxaan ku irahda dhaawacyo xoogan soo gaareen oo lixaadkoodii oo maxaan ku irahda ku waayeen qaarkood maxaan ku irahda dhaawac halisa soo gaaray intaasoo dhan waxay iga darneed waxaa jiray dad maxaan ku irahda laamigii dhinaciisa ganacsiyada yaryar ku samaysan jiray sida uudheyda oo kale cabitaanada oo kale amga dhinaciisa u gadi jiraa jiray dadkaas xitaa qaarkood waxaa jira qaar dhibtana jiray dhibtood meesha ku nafwaayeen qaar waxaa jira ku naafoogeen maalintaas waxaa xasuustaa maalinta ka horreysay shahaadada meesha waxaa rabay inaa shahaadada dugsiga sare aan waxaan kasoo qaatay inaa maxaan ku yirahdaa aan aan wasaaradda arrimaha dibadda aan kasoo tiimbareertaa meesha maray dadkii markaas meesha ganacsatada yaryaraa meesha dharka oo kale iyo waxyaabaha howdheyda oo kale cabitaanada ku gadayay dad maxaan ku irahda ku dhintaa meesha jiro marka waxa waa n xusuus markii dib loo laabto aada saameyn uleh waaya ma jirtaa dad markaas xilligaas aada aqoonsatay oo ilaa hadda aad ka warhaysa xaaladooda aada is aragtaan caawin maadaama dadkaas inta badan aad caawinaysan dhalinyaradiina ku dhaqan gobolka banaadir o aad soo abushay wallaahi dad badan oo aan isaqaanaa jira ilaa hadeer dad kasoo badbaadaa jiro dhaawacyadii kasoo kabtay dad maxaan ku irahdaa dibadda loo qaaday jiro oo maxaan ku irahdaa ilaa xata qaarkood dibadda ku maqan yihiin dad waxaa jira caafimaado haddii lixdooda lixaad caadi ee maxaan ku irahdaa magaaladooda ka shaqaysta jiro lixaadkooda ku waayeen way joogaan ayagana dad qaar oo meeshii maxaan ku irahdaa dhawacyadii halista ku tageen way jiraan saaxiibadani kamid a ah. waay maxaa laga baran karaa is leedahay dhibaatooyinkan sida gaarmaralbsaamaysa dhalinyarada wallaahi eh, waxaa laga baran karaa waxaa laga baran karaa eh, qadar kas qadarta way qoran tahay oo qofka wax ku dhacayo kun sano ka hor ala qoray oo wax qoran laakiin eh, waxaan ka baran karnaa markay wax dhacaan soomaalida eh, dadkeena soomaaliyeed eh, waxaan ka baran karnaa inaan maxaanku yirahda markastaba soomaalida waxay dhahdaa khayr wax kaama dhiba sharta u tokaay mar kastaba oo ay wax dhacaan dadka soomaaliyeed inay isku duubnaadaan wax wada qabtaan sida wax loo qaban lahaana batashtaana markastaba laga baran karaa yuusuf maxamed cali waxa uu ka mid ahaa dhallinyaradii ka qayb qaadanaysay gurmad sameynta dadkii waxyeeladu kasoo gaaray qaraxii musiibada ahaa ee ka dhacay nawaaxi geesgoyska soobe sagaallabaatankii oktoobar sanadkii tegay laba kun laba iyo labaatankii dhinaca kale munaasabad ama kulan caawa ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan golaha murtida iyo madadaalada tiyaatarka qaranka waxaa ka qaybgalay ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare waxa uu madashaasi ka sheegay ra-iisul wasaaraha in loo baahan yahay shacabka ku dhaqan dalka gaar ahaan magaalada muqdisho inay u midoobaan mar walba dagaalka ka dhanka al maadaama ay yihiin dad usoo jeestay xasuuq iyo baabi-inta shacabka sida markaasi uu sheegay ra-iisul wasaaruhu waxaan uga mahad celinayaa dadaalkii ay sameeyeen oo habeen iyo maalinba ay taagnaayeen waxaan uga mahad celinayaa oon ilaahayna rajaynayaa in ilaahay uu ajrina ka siiyo cumrigoodii caafimaad uu ilaahay ku daa'imiyo cumri dheer iyo caafimaad taama dadaalkii ay galeen oo aan runtii aanan arag dad saas u shaqeey taasi waxayna dhexal siisay guddigaa shaqadii ay qabteen in ay octoobartii sagaaliyo tobankii octoobar ee labiyo laba kun iyo labaatan iyo labadii ay ka bedelnaato octoobaradii hore iyo kuwii kasii horreeyey iyo kuwii kasii horreeyay kuwii kasii horreeyay inay ka bedelnaato maxay uga bedelan tahay waxay uga bedelan tahay walaalaheennii ku shahiiday meeshaas waxay ka nasiib badan yihiin kuwii ka horreeyey maxaa jira magacyadoodii oo khaalidiinay halkan waa kuwan inoo safan waa la soo qoray ha la soo qoree ilmahoodii iyo reerahoodii iyo dadkii ay ka baxeenna waa laga warhayaa intii inaga dhaawacantayna waa laga warhayaa oo waxbaa loo taray waxay heleen gargaar waxay heleen kaalmo ayay heleen waxaa intaas runtii wax lagu farxaa inay caruurtoodii iyo agoontii ay ka tageenna ay waxbarasho haystaan oo waxbarasho dawladdu siisay sida uu madaxweynuhuba uu ku dhawaaqay markiiba marka waxaan leenahay kuwii dhintay walaalaheenii shahiiday way inaga shahiideen laakiin ahalkoodu waxay ka nasiib badan yihiin kuwii kale ee la leenayay ahaladkoodii ama eheladoodii bay ka nasiib badan yihiin waxaan rabaa inaan mahadcelintaa kadib u duceeyo intii ku shahiiday ilaahay subxaanahu wa tacaala shahaadadooda ha u aqbalo maxay tahay ujeedka duulaanku muxuu ahaa maxaanse uga jawaabnay ujeedka duulaanku wuxuu ahaa laba ujeeddo ayuu lahaa mid wuxuu ahaa miday weligoodba soo samayn jireen oo ahaa mar alla markii ay arkaan diyaargarow ay dawladdu galayso oo in lala dirirayo ama lagu duulayo ama laga daga lala dagaalamayo ama xataa layska celinayo ay dareemaan waxay samayn jireen dhacdo culus oo deednaa wax alla wixii qorsho ahaa oo dhan meeshaa lagaga tago marka dambe dhaqankaas waa taqaanaan weligood saasay soo rahan jireen ujeedku marka wuxuu ahaa horta in maadaama madaxweyne xasan sheekh maxamuud xukuumaddii cusbayd uu ku dhawaaqay in dagaal lala galo nimankaas xukuumadduna ay go-aankaas qaadatay shacabkii soomaaliyeedna ay abaabushay ay arkaan meesha loo sii socdo waxay ahayd in ay nuurkaa damiyaan oo deednaa ay xukuumaddu sheekadaasoo dhan ka noqoto shacabka soomaaliyeed niyadda ka jabto inay deedna ayagu halkoodii sheekada kasii wataan ujeedku taasuu ahaa koowaad ujeedka labaadna wuxuu ahaa sida caawo dhan la sheegayba nimankan waxay ugu talagaleen cadowgooda inay laayaan cadowgooda muxuu yahay cadowgoodu waa inta aqoonta leh waa inta diinta leh waa inta isjecel waa inta midnimada haysata sideedaba waa saas saaxiibadood waa kuwee waa jaa waa dadka jaahiliinta aan waxba aqoon waa dadka is-haystae khilaafku ka jira ee iswadalaynaya iscunaya meeshay ka soo baxayaan xiina furqati innaas dadku markay iskhilaafaan ayay ka soo dhashaan khawaarijta culimmadeenni way fadhidaan dhaqankooda ayaa sidaas marka maxay ugu necab yihiin qof wax yaqaana maxay ugu necab yihiin qof wax baranaya maxaa jira qof wax garanayaay cilmigu qofkaa su-aalu weydiiyaa su-aalaha ugu fudud ee ay tahay qofka inuu fahmo qofka cilmiga lihi wuu isweydiinayaa kadibna wuu iskaga tegayaa lama joogayo suurtagal maaha ma kari karaan aqoonta iyo iskuullada iyo jaamacadaha iyo maraakista iyo masaajiddu waxay indhasaab iyo tallaal ka yihiin khawaarijta marka waxay diidan yihiin kuwa ka tallaalan ayaga ayna geli karin kuwa ka tallaalan ayna geli karin waa inay laayaan waa cadowgooda marka wasaaradda waxbarashadu sideedaba ila waa masa haddiiba adduunka civilian la sheego ama dad shacaboon hubaysnayn xaggay fadhiyaan meelaha kow waa arday arday waa waxbarasho iyo cusbitaal iyo meelo la mida waayo waxaa jooga dhallinyaro yaryar oo wilal iyo gabdhaah macallimiin waxbara dad masaakiina oo aan hubaysnayn oon qori haysanin adiga waxaa is weydiistaa maxaa laga doonay meesha ujeedku muxuu yahay ujeedku wax kale ma ahae waa cadow maxaa jira aqoon bay xambaarsan yihiin maadaamay aqoon xambaarsan yihiin nimanka iyo jahliga way wada dhasheen waa walaalo waa meesha ay wax ka helaan sidaa darteeday u laayeen hadday labadaas ujeedo waaweyn ka lahaayeen innaga maxaan uga jawaabnay marka ilaahay wuxuuna waafajiyey innaga oo kaashanayna shacabka soomaaliyeed midda hore xilligaas ay rabeen inayna joojiyaan waxaan ka fakaraynay warkaaraan sideen ciyaal weeraha uga qabanaa ayaan ka fakaraynay laakiin waxaasay sameeyeen waxaan ka sii qaadnay dardar waxaan ka sii qaadnay awood waxaan ka sii qaadnay geesinimo taasoo keentay in markiiba kaaraan iyo ciyaal weerahii iyoy ku shaqaysanayeen ee kuwii khamriga cabbaayey iyo wixii oo dhan hilfaha loo qaado in xawaadley laga bilaabo in ilaa iyo xarar dheere maanta la joogo in ugu yaraan dad ka badan in dad ka badan saddex milyan oo soomaaliya la xoreeyo ayay gaadhay in isku marka la fiiriyo iskuweerka ama dhulka intay leegyihiin ugu yaraan sagaal boqol oo kilomitr dhul gaaraya in laga xoreeyo ayay gaartay waxay gaartay in dadka soomaaliyeed ay miyirsadaan ogaadaan inay dad yihiin ogaadaan inay geesiyaal yihiin ogaadaan inay iimaan leeyihiin ogaadaan inay iska celin karaan khawaarijta marka taasay keentay oo geesnimadaasay keentay marka way ku fashilmeen baa la dhihi karaa ujeeddadaas hadday ujeeddadoodu ahayd inay bac ka sii sii la dhihi jiray bac ka sii hadday ujeeddadu ahayd haddaad bac tahay waa baca laga sinaa waxaa soo baxday meeshan bac inaysan olin taas waa qodob qodobka labaad waxay ahayd nuurka in la damiyo waxbarashada in laga takhalluso in la cabsiiyo ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi barre ayuu kaasi ahaa su-aal baan idin weydiinaynaa bilaahi calaykum miidiin tirsan yihiin disheen waxaad ku disheen ma garanaysaan ma xaqbaa ma baadilbaa ma mudnaayeen inay dhintaan caqliguun intaa ma garan waaye alaysa minkum rajulun rashiid war nin wax kala garanaya idinkuma jira miya maskaxdii xaggee baad la aadeen su'aal kalaan idin weydiinaynaa intaad agoontaysan miidiin tirsan tahay oo dayac ku nool oo aabbihii masruufhayay qarax ku disheen ama madaxjabis ku disheen midiin tirsan yihiin intaad hooyo disheen oo ilmaheeda rajo ka dhigteen maidiin tirsan yihiin intaad labadaa isugu darsadeen maidiin tirsan yihiin inta aad oday iyo hooyo waayeel ah aad gablan ka dhigteen maidiin tirsan yihiin inta u waalatay taraawamadii ay ka qaadeen qaraxyada iyo dilka iyo gubitaanka midiin tirsan yihiin bilahi calaykum su'aal kale maxaa guulood ka gaadheen mise waxaad doonaysaan guuldarro iyo geeri kaliya ummaddoon inay ka wada shaqayso su'aal kale idin weydiinayaa mi is weydiiseen fidnadan intaydan bilaabin inta ciidan oo shisheeye oo waddanka joogta iyo intaad fidnada bilowdaan inta ciidan oo shisheeye oo timid oo ku timid idinka fadligiinna iyo shaqadiinna xun misweydiisan inta qaxday misweydiisan intaas inta ka gaalowday misweydiisan inta inta ka inxiraaftay misweydiisan inta badaha ku dhammaatay iyo bannaanada iyo inta reero kale loo misweydiisan idinka daraaddiin masawirka laga qaatay waddanka ee foosha xun ee aad ku haysaan misweydiisan waxaad ku jirtaan ood samaynaysaan ummaddaad cadowgeeda u nuglaynaysaan haddaad siyaasad doonaysaan meesha loo marhayay siyaasadu taas maaha ummaddaas aad indhaheedii rideen indhaha laydinka ridiye idinkuma harin dil iyo dagaal ayadoo sidaa aad u geysateen baa dadkanu ay yihiin dad sabir badan oo ay diyaar u yihiin inay horay u sii socdaan laakiin sida hadda aad ku jirtaan si idin bixinaysa maaha adduun iyo aakhiro waxa doonaysaan si aad ku gaaraysaanna ma aha berrina waxaa la arki doonaa shabaab iyo gaala isu wata oo ka tarjumaya waddanka gebi ahaantiisaba in la qaato saas darteed haddiiba lagu iman doono hadda dagaalka sii gal ciddii gaarabiyo gaashaan kugu noqon karta sii kaasho maamulladeena aan boorka ka jafanno nimanka axad ha loo yeedho cadow ka daran ummadda soomaliyeed ma dhex joogo gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal yadowya isku maran madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa sheegay in aan la yeeli doonin in lagu tunto sharciga in nidaamka u yaalla maamulka puntland waxa uu sidoo kale ka hadlay dhammaadka muddo marka waxay tahay dowladnimada inaan baranaan u baahannahay siyaasaddu waa meertu xilku waa meertu noocu doon wax shida ay ku dhisan tahay male laakiin waxaa rabaa ninkii yimaado meelu ka bilaabo inuu leeyahay sooma konton iyo afraad markii ugu horreysay oan aniga imid xilka waxaan u magacaabay yaasiin cumar dhere allaha caafiya waan xanuunsan yahay meeshu kula yeenaysa ku garanaysaa horta wuxuu la yeenaysa ku garanaysaa wax xil wareejinoo dhacday male meeshaanna cidnama joogin soo saa maaha xaqiiqadu yaa meesha maanta ay joogta waa inuu socoto maalgadaal inaynuga noqon baa ballan ilahay dankiisa waxaan rabnaa dowladnimada meesha joogto maalinba tallaabo in lagu daro weliba dhinaca ciidanka iyo dhismihiisa waa iga dardaaran cid kasta oo mas-uuloo puntland joogto inay xil gaara iska saarto maxaa yeeley qaran iyo dowladnimo waxaa lagu yahay ciidan haddaan ciidanku haymadiisa iyo sharaftiisu aysan jirin way adag tahay inayn dowlad sii ahaan marka waxaan u rajaynayaa ciidamada kala duwan oo runtii aan ku faraxsanahay inuu ibraahim cartan oo wasiirka amniga ku soo biiray oo muddo dheer laamaha amniga ka shaqaynaya khibradna u leh iyo saraakiisha kala duwan ee hadda xilalka haysa iyo kuwii hore u hayay oo ciidamada ka tirsan iyo qaybaha kala duwan ee ciidamada intaba waxaan u rajaynayaa wada shaqayn dhow iyo isfaham iyo qorshe ku dhisan sharci oo suuragal ah ciidamadu fari mayno wax awoodooda ka baxsan fari mayno wax akhlaaq xumo ah fari mayno sharcigu hadduu yahay xataa hadduu u baahan yahay dhibrin oran mayno meel walba jiiran laakiin waxaan oranaynaa idinkoo caqli iyo xikbad iyo daacadnimo ku daraya dalkan sharcigiisa ilaaliya kala dambeyntiisa ilaaliya dastuurkiisa dhowra dowladnimadiisana ilaaliya wax la bartay oo waaye iska jiray baa jira yayna noqon arki jira doon waa khaldanaan karaa ummadahoo dhan ayna ka soo khaldanaan jira laakiin ummaduhu horay u socdaa shalay iyo maanta iyo beri hadday isku ekaadaan ummaddaas uma jirta maaha waa inay kala duwanaadaan puntland runtii waxay kaga ammaanan tahay degaanada kale ee soomaalida waayiheeda iskuma eka isbedelaa ku socda marxalo marxaladda ka dambaysa way koraysay laakiin marxaladda maanta ay taagan taagan tahay waa marxaladdii ay goori lahayd intii horeeto gurguurasho iyo kicid bay ku jirtay maanta waxaa la rabaa meeshii la rabay inay higsato oo qaangaarka ahaa inay gaarto oo sharcigu uu shaqeeyo wixii ka dambeeya gu-iyo garaab baa u kordhaaye wax badan uma kordhi doonaan marka halkaa ka dambeeyo horumarka dowladuhu xuduud ma leh wadamaad waxay jiraan boqolaal sano iyo kun sano iyo xadaarooyin baa jira saddex kun oo sano iyo maamulaan marna dhicin way ka mid yihiin kuwa jaarkeenna ethobiya marka la fiiriyo taarikhda isxukunka kumanaan kun soomaana gaaraysa marka awooddaas waynu leenahay waynu yeelan karnaa puntland waa meeshii dowladnimada ku aasaasantay soomaaliya waa meeshii xoriyadda u ololeysay waa meeshii sababtay inay swl dhalato waa meeshii calanka curisay waa meeshii mar labaad dowladnimada hadda jirta madaxtooye geysa ciidamadiina ahaayeen waa meesha dastuurka hadda lagu dhaqmaayo garowa lagu sameeyey gaalkacay waa meesha hadda doonaysa inay dalka dimuqraadiya qof yacoo gaarsiisay taariikhda cusub taariikhdaas dadkeedii soo xambaaray waa idinka waynayni sugaysaa inta dhiban inaad dhamaystirtaan marxalada dimuqraadiyadda ay marayso boqol kiiba toddobaatan ah waxaan rajaynayaa soddonka dhiban inaad dhammaystirtaan haddii ilaahay ma waa kari kartaa idinkoo kaasanaya dhammaan qeybaha kala duwanee bulshada iyo dadkeena waxaan insha allah eh, la qaybsanayaa werwarka dad badan ay qabaan oo dad dhaqanka ay ku jiraan oo culimmadu ku jirto werwarkaas waxaa sabab u ah waxyaabihii maalinta nabadgelyow ka dhacay laakiin wixii dhacay marka dhinac kale laga fiiriyo waxay ahayd astaan dowladeed iyo adkaysi in hay-adaha dowladdu ay shaqeeyaan iyadoo imaamkeeda la sugayo adduunka xag waa ka dhaca laakiin haddii laamaha amnigu ay shaqadooda gudan waayaan dalka burbur baa ka dhaca marka cid kasta waxaan u sheegaynaa welwelka annagaa uga badan laakiin waxaan rabnaa iyadoo sharciga la maraayo sharciga in lagu ilaaliyo waxaan rajaynayaa inta samaha jecel in cid kasta oo dowladnimada qawaaniinteeda ka soo horjeeda oo rabta inay xoog xukunka u gaarto in la ahbiyo oo iyada la qabto ciddii diyaar u ah inay tartantaan hadda waddada tartanka inay timaado ninkii maanta diina sharciga iyuu berri sharci ku xukumaayo oo adagta sharcigii shalay marmar baa layihaahdaa adi lix iyo ku doortay hadda sharcigaa saas buu yahay haddii shaasta markaan anigu tartamay hadduu dhigi lahaa qof yocod qof yocod baa ku tartamana ma sharcigaa dhigaa in qof yocod lagu tartamo marka qofku inuu sharcigu u hogaansamaa la ma hawadiisa iyo meesha u fiican inuu isagu nool buu hogaansamo waxaa rabaa sharcigu wuxuu dhigaa inaan hogaansamo marka sharciga ilaalintiisa aan ka wada shaqayno aad baad u mahadsantihiin waxaan ku faraxsanahay xafladda way koobnay laakiin waxaan rajaynayaa maalin dhow oo dhowr beri ah xaflad saraakiisha oo intaan ka ballaaran oo habeen ah inaad soo diyaarisid maadaamaan qabatay maanta dadka lama wadan hadal oo waxaa kugu cusbaa eh, xilka madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayuu kaasi ahaa gafgaf godob dhashiyo talawaada guracan dhegaystayaal markan kusoo dhowaada xubintii kalamaan ee barnaamijkeenan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay kalamaaney inkastoo ragaadkiinna muday ousan weli raysan reeryadiiyo culayskii badnaa waa ka roonnahaye raaskii nabadda lagu gaarayaa awrta loo raraye oo weliba rajaa muuqatiyo raaxo nololeede saan rafaadka oga baananniyo ciilka nugu raagay soomaaliyay run kama maaranneem maan iswada raacno waardalow taa been kumaad sheegine dad israacoon kala raysan karin runtii waa inaga raggunaaga jecela dumarkuna uroona eh. haddana riiq dagaaliyo eh. olaad raagta badana yo dheegijariwar waxaa kaloo la yidhi eh. haddaan runta lagu dhaqmayn rajadu ma hagaagto ramaas lama gaadhaye gediga meelroon u rara war waxaad kolaga tagtay naftu raaxa jeceela rafaad iyo dhibnaceba aryadha aniguna waxaan maqli jira rafaadka raaxa ka dambayse waa kuu rumowde riyadaadii warkalamaane waxaa kaloo la yidhi runtu beenta waa wacadow xaqii baadi laga raac war waxaa kaloo la yidhi rasmi waxaan ahayn iyo rajiya daacad lagu raysto rafaad iyo dhib mooye cidnana dani ka raacaynin oo lagu rogmaday iyo ninkii bala ku rayreeya oo fidnada rabaayad u noqday raalli gelinayso oo qalbiga ka raacdaynaya uur xun buu rimay war axmed waxaa kaloo maqli jiray wanku daalay raadiskaage way way way qalbigii ku raaca raysa waayeyowga igada rogrogashada warbashiiro waxaad ka tagtay rafaad noqotay buurtaad rakadeed afuushewarwaaqlow buurtankooja haddaad ku rafaadaye geelow raarashaa la yidhi ragow barashaa la yidhi war waxaa kaloo la yidhi rixinimo intaan biday maraan ruuxu xiga mooday haadaanin iga riday midhaa dib uma raacaayo xidid iyo tolnimo raawisgalay uma raxlaynaayo intaan wadajirkii guud radiyo reer u xilan maayo ra'yi iyo afkaar loo dhan yahay layga rogan maayo raayaha nin baan gudubsannahay uma rujuucaayo waleetayda ruuxii naqdiyo waa run ohan maayo waan waxaa kaloo la yidhi eh. rafiiqaygiye eh, war ma ride hay eh. riiqine hay riiqine rarkayga duulqaad aryaadhaha abwaandalabna wuxuu horuu yidhi rabbiyow run baa tahay run run sheegay baa tahay aniguna runtaadii mid rumaystay baan ahay cabdullah waxaa kaloo la yidhi rabbiyaa awood mudan rasuulaa addeec mudan warkalamaanay war ma haysiine dowladda soomaaliya shala waatii hadday waxa ka dhacaya looma dulqaadan karo haye taangiyaala dirtay alla ilaahay falastiin macawisley waa u baahneed baw hadda macali shaytaa hogaaminahaya waradhahae warka waa ku soo roortay sidii wax waalane maanta mar war kaloo culus ku dhawaaqday gudoomiyaha hay-adda masiibooyinka maxamuud macallin wuxuu ku dhawaaqay dowladda soomaaliya inay maarayn doonto masiibada qase ka taagan gurmad iyo dhakhaatiirna ay la gaarayaan mar dambana aysan sii eega doonin oysan wakhti ku luminayn fadhixumada carabta iyo cabsida cadaawadda yuhuuddana aysan u dulqaadanayn hadda war mahay dhegaysiine soomaaliya ma joogto meesha aad ku ogaa jirteen warbaw xaggee loo marahayaa dheeraa wadaduye waddankuna fogaaye ku kulula warwarshadaha soomaaliya waxay soo saaraan midiyo iyo tooreeye iyo budad iyo warmo iyo faasase qasama looga baahan yahay war hukuusugae shangar laawileere mariideelkodhoobe aan hele warbawnna dhagax tuulahayaa fallaarigantaalay u tahay war habhaabasha waa hagarla'aane tabaray naga tahay war gudoomiyaha maaraynta haayadda masiibooyinka maxamuud macalin nin khatara weeye mooye arrinka ha lagu garab istaago warwaaqlow somalilan gurmadka ma ka qayb qaada war kalmaanay markaan arkay gurmadka ay soomaaliya khaza u fidinayso waxaa igu soo dhacay meerisow abaan axmed shilka hore u yidhi kaasoo ahaa mar baa shay caqligu diidan yahay lagu dangaaraaya caqligii wanaagsani itaalinuu ka roon yahay baleego u fiirsadaa war kalmaanay waxba laydinma sheegi karo warka waad dhex gashaane soomaaliya waa taa gurmadkaa ku baaqday maxamuud macallinna wuxuu yidhi marinka rafax haddii naloo furo si degdeg aan ku gaarsiinayna dhakhaatiirta iyo daawada iyo deeqda anugu tala galay madaxweynaha turkiga oo cimaamadii falastiin soo xirto isu bax ka hadlayana wuxuu yidhi bariga dhexaan ku naallaa dhibaatada falastiin gaartana mid annagana gaartay noola mid waana noolnahaye ma annaan dhiman war qof carab oo dhawaaqa ma la waaye warba shirkii taageerada lagu doonaya carabi ka aamustay waar hadda wallaweynaya dowladihii carabta ma soomaali baa ka gaangisraasatay war maxaa la isku wareerinayaa baray gaala joogtaba yuhuud buuxsho garabkoode falastiin si loo baaba'shaa la isku u biirsadaye bohonkii sacuudiga xukumay maabirta afaysto qaahiro buqaylkii fadhiyay weerar bacanqaado ordugaambareer ee dagaal buuxa u istaago war kalamaanay beentii iyo bootadii soomaalida waxaa isku fuuqsaday al-shabaab waxayna soo saareen filin ay leeyihiin dagaalkii sagaashan iyo iyo soomaalida dhex maray innagaa hogaaminaynay ba'ah bow tahay oo halgankii caydiid miyay sheegteen war shabaab dadka dhintay lafahoodayba la soo bixi jireen inta xabaalaha qodaane inay sheegtaan miyaa idinla weyn warbow xuseen xadiid baan yaaban hadalladiis la yaabanayne hadda mawsagaa yidhi sheegta waar xuseen aabbahay baa alqaacido ka mid ahaa miyuu marka la yidhi war shabaab beenta ay soo abaabuleen waxaa kamid mid ahaa baabuur dekadda hormaraa in aadan ceyrow qarax u dhigay hadda wax kaloo caddaynay soo bandhigeen ma jirto marka ma intaas bay rabaan inay halgankii ceydiid ku sheegtaan war filinkooda beenta ah waxaa ka horreeyey filinkii balaag howndoolne miyaanay daawan war shabaab weligii maraykan lama diririne soomaalida unbay lay jireen sheekadan waa isku xayisiinayaan miya war markaan filinka shabaab daawaday waxaa iiga soo baxay dad leh inaysan la hadlayn wo dee lagu soo qabta dad kuwa filinkooda daawatay aryaadhaha nimanka ceebtooru inya badatay ay rabaan inay cayn kale iska dhigaana samigay cabdulle waxa uu yidhi ow nincuud uurkuu cuuslaadayaa hadba uu ciilaan caafimaad nincuud uurkuu cuuslaadayaa hadba uu ciilaan caafimaad war kalamaanay war ma haysaane waa markii ugu horraysay haddaad maqli jirteen hadday timid iyadoo orjinaal ah waana markii ugu horraysay miisaaniyadda dowladdae la ansixiyaa ay noqoto lacag kor u dhaafaysa hal bilyan oo dollar haye kaada iimaada inta laga gudbay miyaa bi loo gudbay war ma somalilan baa ugu deeqday warwaaqlah waa markii ugu ku iriye ka ogida deena ixtiraafaan intoo kale ku soo darne hadda ka horaan ku riyooday eh. iyadoo la leeyahay midowda dowladaha soomaaliyeed war soomaaliya waddan waa ka gudubtee waa qaarad sababtoo ah meeqa dowladooday leedahay horta firdhiya waxaan hubaa inuu madaxweynihii sideedaad yahay war cali jaytoole rabay madaxweynaha sagaalaad inuu noqdo eh. maanta macawisley oo dhan loo magacaabay macawisley laan miya madaxweyne ku ciidan dhani ma jiro laan ma aqaan anugu war qaranka meela kaga dhicin war waaqlow ka joog jinaasadii abwaan saciid gaahir baaba isku qabsateen allahu naxariiste war kalamaanay war ma haysaane eh. bannaanbixii loogu magac daray guula ma geeri ayaa maanta lagu xusay qari magiciisa oo batuu soomaaliyana waxay ka mid noqotay dowladaha kale oo musiibooyinkii ka dhaca dadka ku dhinta ay u diiwaangashan yihiin maantana waxaa la soo bandhigay magacyada dadkii ku dhintay qaraxiisa oo batuu bowma adduunka la iska barajaynhayaa sawdirisul wasaar xamsan ku yidhi waa soo noolaanayaa meydadkii dadkii naga dhintay hadda waan ognahay naw waar walla weynaymo dadkii baa qiimo yeeshay war cid kastoo khawaariistu dilaan in la diiwaan geliyo loogana aara ayay tahay war wasiirka arrimaha gudaha faqioo ka hadlay bannaanbaxa wuxuu yidhi khawaariijtu waxay si gaara ah u beegsadaan waxbarashada waxaana ugu horreeyou yidhi ay ka bilaabeen eh. ardaydii lagu laayay qaraxyadii hotel shaamo iyo hargaha iyo saamaha war waxbarashada soomaaliya faarax abduqaadirna wuxuu yidhi eh. khawaariijtuna ma cabsigeli doonaan duaalaan ugu tegaynaa ma yidhi war ma iskaalow ka furay waar malcaamadhadii warbaw jilib baa ka sokaysay maxaa looga furi waayey war war mahaysiina degmada xaradheere eh. dugsiyadii dib baa loo furay ardada soo baxdana waa la yaabay war idinkaan war hayna ciyaarihii gobolka banaadir iyo maamul goboleedyadu mardhow way bilaabanayaan waxaana ku cusub sanadkan khaatuma state warwar mahysida waxaa ka maqan hooyadii federaalka warmaba hooyada federaalka oo cadhaysan oo lagu caasiyey miyaa hadda rabtaan in idinla ciyaadho raiisal wasaarihii hore waa tuu cashada diidey madaxweyne daninam ciyaartii buu diidey war buntland sanadkii hore markii laga badiyey waxay dhaheen ciyaartoydii sidaan soomaaliya uga masiimid ahaa doonno oo macradii bay la maqan yihiin marka war buntland booskeedii in la soo geliya qaatumay steed soo dulmi ma ahayn war wallo weynay somalilan ciyaartiinna ka qaybgeli mayso waryaa ka soo qaybgalku yidhi war nabadoon abwaan cabdulaahi maxamed jibriilo madaxweyne dani uduur xulaya wuxuu yidhi cirib kama fakaro keligitalis caama kaashada noqdae awood lagu cabiidsiyo gidaar celiya mooyaane cidna uma damqado nabadna waa kala cadhoodaa war axmedow cidis urursatiya dowladnima kale ciwaan roone caqli ma laha kuwa maantada maamacaasiyeeye kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijka xog waraysi kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markanna heesta gabagabada barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo haddaan nahay dadkii dadkii dhashiilahay dalkan dalka difaac iyo dagaal diyaar baana nahay waxaanu duubanahay danteenna wada jirkiyo bogtaan dawayn lahaa dawayn lahaa bogtaan dawayn badweyn iyo gantaalo dhuglayraana ka daran ka daran waan tiriraya deegaanada dhulkayga aanun ku daabin calan cawaalo uun dulbaban dankiigsanayo oo kumaysi jooni maayo qabyaala doora maayo gadaadaad hubaysan badweyn iyo gantaal luglayraana ka daran ka daran oo waan dirirayaa deegaanada dhulkayga anuun ku daabin calan cawaalo oon dulbaban dalbiigsanayo oo gumaysi doonimayo qabyaala dooramayo deriskiyo adduunka intaanu dooxanaado madago anigu madago qarankanaga madago deriskiyo adduunka intaanu dooxanaado madago anigu madago qarankanaga madago kuwaan dirnahayn oo aan damaqlahayn ayaa la diriraya la dir oo waan diidanahay deegaanada dhulkaygaanun ku daabin calan cawaale uun dulbaban dangiigsan mayo oo gumaysi dooni mayo qabyaala doora mayo kuwaan dirnaxayn ee aan ka maqlahayn ayaan la tiro waan diidanahay deegaanada dhulkaygaanun ku daabin calan cawaalo oon dulbaban dankiigsamaya oo gumaysi dooni mayo qabyaala dooramayo